bismillaahi araxmaani iraxiim bismilla awalkiyo bismilla aakhirko bismillaahi baalin bismilla laga bilaabin baraka leeguma sheegin barbaarkayna bawaadi iyo naaybaabmaka beledka ingiriiska banaanka maraykan beledka dooha inta baryo hayse ma barideema la baasla'aay barbaar iyo bilcaan maxa niiga bukan maxa niiga bukan maxa budna niiga geey ma baridee mala baasla'aay baridee faydee bulshadaa istiro baridee faayidee nimbukaasa loo badihaa balebkayna baabac waaye banaanka baar caafimaad bankamuuli banaanka aargaha biyo degeen waaye baabac waaye bad isbitaalme haysana bil-aanteena lagu bahnaaninaayo bidyaraan hanii isbitaaleed baabkii laga bilaabi waad aragteen aragtay ambiyaadkiisii bartay internetka lasoo dhex dhigi baryahaan baabkiisaan galaynaabo beledkayna buraaleey iyoonaay buulada da'aarta baybiga iyo buura bilaameedka aburkihi iyo abolo awaile banaanka aa usmaan gacantii laga keena awal waa besteedi iyadoo e bawura la saaraayay banaadir ioonay banaadir ioonay banaanka lambar afaraa la geynayay bilcaantayna baaba-ay ku jirta hadda bulshadayna isqabsati laakiin baariyaashayno boqol ioonay tumiy afarta baqara iyo aale imraan baabkoodaan ii biyaadini bilihean idiin tuugni oo idinka markiin annaga idin baryayna badkii isbitaal baabkiisa alla galo bil-aantayna waad aragteen hadda badki yaraayo sida loo bili bil-aanta looga bahnaaninaayo iyo barbaaradeena barbarideen idinka malabaas la-aayo mahaniiga bukanaanii iribawaadi iyo baabmaka inta baryu hayso banaankii ingiriiska banka ameerika banaanka itaaliya banaankii dooha beledka duwey inta baryoyso mabarideen malabaas la-aayo bulshada reer walaweyn baabkay maqlayaa baabka jira inankabaab jira inanka baal qaada taasa baa dhinkayga ma taalo laakiin bareeka ma buubto baryaa bareeka ma buubto bareeka ma buubto baal la-aan bareeko ma buubi kartaa baal la-aan bareeko ma buubi kartaa baal la-aan bareeka iyo ma buubi kartaa marka niin leeyahay baab kalaa ku jira baabkayga biyaad waaye baarankeygi bad waaye ileen badanku hees waaya buuq iguma yaalo ani bashaara ahaantaygi dhegeyka baaqeeya bulshada inaan baryayo alla iyo bulshada inaan baryayo aan bilaama qaadi ballantaasna ma baajinaayo bulshada inan baryayo aan bulshada buuq keliya ah ani aan bilaama qaadi ballantaasna ma baajihaayo bulshooy maqalyaah bareeka ma buuqta mina nii leeyahay bareekada annaga waaye baalaheedina idinka waaye bulshada bannaanka jirta bawaadi baabmaka beledka ingariis bannaanka maraykan baryoohayso baalaheena idinka waaye beledkiina usoo baxa bad isbitaal u yeeshta biri iyoonay biri dambe bad isbitaalaan sugoynaa annaga baarinkayga dhegaysta ma buubi kartaa idinka baalla-aan bareeko ma buubi kartaa baalla-aan bareeko ma buubi kartaa oo ballanqaadna ha soo burunteeya ninkii ballanqaadi ha soo burunteeya baalla-aan bareeko ma buubi kartaa ninkii ballanqaade ha soo buruntee